بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد كتاب البيع أيام كسول حشرني waxaan soo gaadhnay وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه كتاب الوكالة أيها الكهكود قلي مؤلفك وكالة بمعنى وحوي هول أضلهيد إن العيد كلا وحل سارته ayaa wakaalada la yidhahda wuxuu yihi marka wakullu maa jaaza wax kastoo uu bannaan yahay lilinsaani insaanka uu bannaan yahay altasarufu ku tasarufid fiihi dhexdiisa uu ku tasaruf binafsihi naf ahaantiisa uugu tasaruf jaaza waxaa u bannaanaaday lahu isaga waxaa u bannaanaaday an yuwakila inuu wakiisho fiihi shaygaa isagaa inuu u wakiisho cidaan isaga ahayn aw amase yatawakkala ama isaguba wakiil ka noqdo ah. bimacnaa waxa weeyaan shay kasta oo insaanku lafahaantiisa isagu ku tasarufi karo ama lahaansho uu leeyahay buu ugu tasarufi karaa bimilkin ama wuxuu ugu tasarufi karaa biwilaaya yacni mas-uul buu ka yahay hadduuba ku tasarufi karo lafahaantiisu cid waa u wakiilan karaa cid kale oo qabata yuu u dirsan karaa jaaza lahu an yuwakila fiih inuu cid kale u wakiisho way u bannaanta taa talabaadii mid waxa weeyaan aw yatawakala ama inuu wakiil ka noqdo can hayrihi waay ruuxii hawshan lahayd inaad wakiil uga noqotood adugu u qabatana waad heli karta tii adigu aad lahayd inaad wakiil u dirsatona waad heli karta labada xaalo midna wakiil baa tahay waa ninkii la dirsaday baa tahay hawsha loo xilsaartay marna muwakil baa tahayoo ninkii dadka dirsaday baa tahaye hawshan iska lahaa asal ahaan saas way macnaa labaduba waa banaan tahay adiga waxa weeye wakaaladu waa bannaantahay ayib laakiin marka uu ina leeyahay kullu maa jaaza lilinsani atasarufu fiihi binafsihi waxaa meesha laga qaadanayaa wax adiga laf ahaantaada aan tasarufkiisu kuu bannaanayn cid uma dirsan karti leanna adigii buusan kuu bannaanaynba ayib oo maalan yar ama majnuun ruux waalan ama ruux miyir daboolan waxna ma wakaasho lamana wakaasho sababtu maxay tahay lafahaantiisuuna qaban karinba tiisuusan qaban karayninba tiisii baa wakiil looga yahay soo ma marka maadaama uusan naftiisaba qabsan karin tiisii tu kalena wakiil kama noqon karo tiisana cid uma wakiilan karayo sooma lanna isagii baa gacanta lagu haya saas daraaddeed wuxuu yidhi jaaza lilinsaani atasarufu fiihi shayga waa inaad xaqu leeda inaad ku tasarufto markaasaad tawkiil samayn karaysa macnaha ayib maalan waxaa ka mid a haweeney uma wakiilan karaysid inay wax guuriso ayib haddaad tidhaahdo wakiil baad iga tahay heblaay khadiijoy wakiil baad iga tahay gabadhayda hebla'a guuri miyay guurin karta ya sabab maxay u guurin weyd iyadaabaan isguurin karinba soo ma ayadaabaan isguurin karin se cid kale u guurini waay marka marka sidaas weeyaan ama nin xarman oo xaj iyo cumro xarman baad wakiilatoo tidhi gabadhayda guuri isagaabaan guursan karin somaynaa soo mare Ah, isagaa waan guursan karaynin marka sidaas daraaddeed waa inuu ruuxu ku tasarufi karo shayga uu cid u wakiilanayo isaga laf ahaantiisu waa inuu samayn karayo ayib saasaa laga wada waalwakaalatu wakaaladu caqdun waa heshiis jaa oo bannaan ah, yaani waa heshiis bannaanoo eh, bannaanidaa waxaa laga wadaa waa bannaanidaa laba macno loo isticmaalaa marka la marayo eh, abwaabta beexa iyo wixii la mida bannaanidu marna waxaa loo loo isticmaalaa jaa-is oo macnaha ka soo horjeeda uu yahay mamnuuc ama uu xaaraan yahay marna waxaa loo isticmaalaa jaa-is oo macnaha ka soo horjeeda uu yahay laazim soo maa somaynaan soo dhinin cuquudda labay u qaybsantaa cuquud laazim ah oo labada daraf midna uusan ka bixi karin iyo cuquud jaa-is ah oo labada daraf kii rababa uu ka bixi karo soo ma marka markaa jaa'is saa loo isticmaalayo bannaani looma isticmaalayo kelimadii bannaani ahayd looma isticmaalayo ee waxaa loo isticmaalaya walwakaalatu caqdun weeye jaaizun aan laasim ku ahayn labada dhinac labadaba ay u furan tahay inay ka bixi karaan wakiilka iyo muwakilka midna markuu wax wakiisho inuu sii wado kuma qasbanaa intuu wakiisho buu ka noqon karaa kii la wakiishana wuxuu ku dhigi karaa war wakaaladii aad ii dirsatay niyaho hadda kadib ha igu talagelin waan ka baxay ya igala noqo hawshaadii u tasha kii wax wakiishayna isagoo ku dirsaday buu ku dhihi karaa wakaaladii waan kaala noqday ee ogow marka waa jaa'is wey labada dhinacba waa u bannaanta ayib walikullin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadooda ka mida labadee ah wakiilka iyo muwakilka mid walba wuxuu xaq u leeyahay fasuhaa wakaalada inuu fasakho mataa shaaa markuu doono mar alla markuu rabo inuu ka baxu xaq u leeyahay ayib wa way fasakhmaysaa wakaaladii labadooda midkii doonaa ka bixi kara wa way fasakhmaysaa wakaaladii yani wax weeyaan xukman waay marna iyagii baa fasakhaya marna way fasakhmaysaa oo xukum ahaanbayba iyadii baaba jabaysa oo baaba'aysa wa tanfasikhu way fasakhmaysaa wakaaladii bimowti axadihimaa midkood dhimashadiisay ku fasakhmaysaa haddii kii wakiilkii wax dirsadayba geeriyoodo wakaaladii dhammaatay haddii kii la dirsaday ee la wakiishay uu geeriyoodana wakaaladii dhammaatay yani xukman bay u fasakhmaysaa markaa yani tilqaa'i wey otomatikiin waalwakiilu wakiilku haa midka wakiilka ahee la wakaashay weeye ninka la dirsaday ee hawsha loo xil saartay kaasaa wakiil la yidhahda amiinun waa amiin fii ma yaqbiduhu waxa uu guddoomayo iyo wa fii yasrifuhu waxa uu bixinahayo intaba amiin buu ku yahay oo maxaa laga wadaa marba haddii la yidhahdo waa amiin walaa yadmanu ma damaanayo ilaa bitafriiti xadgudub uu sameeyey mooye si kale ku damaani maayo waxaynu soo sheegnay cuquudda iyo mucaamalaadku dadka dhex martaay midna waxa weeyaan ruuxa gacanta ku hayaayay gacantiisu waa yadu amaana soo ma midna waa yadu damaan soo ma ayb wakiilka waxa loo dirsaday gacantiisu ma yadu ammaanba mise waa yadu ammaana mise damaan waa ammaana ammaana haddii lugu macnaheedu waxa weeyaan hadduu xadgudub sameeyo ama wixii loo baahnaa ka gaabiyo markaa wuu damaani wixii ka dhasha hadduuse isagoo dadaalay maqaadiir rabbi uun iska timaado asagu uusan sabab u ahayn markaa ma damaanayo saas way ayib walwakiilu wakiilku amiinun waa nin la aaminay fii maa yaqbiduhu waxa uu guddoomayo waxa uu wakiilka uga yahay muwakilkiisii asalka ahaa ee uu isaga u gudoomayo gacantiisa soo gelaya wa fii maa yasrifuhu iyo wuxuu bixinahayo gacantiisa ka baxaya walaa yadmanu mana damaanayo ilaa bitafriiti xadgudub mooye ayb kasaa'ir lumanaa ayb haddii laysku qabsado oo la yidhaahdo tafriid baa samaysay iyo ma samaynin maxaa lagu goynaya ninkan wakiilka abaa ah warkiisa la rumaysanaya maca yamiinihi dhaartiisuu ku daraya saas way maanaa amiin oo dhan waa saas marba haddii la yidhahda yadiisu yadiisu waa yaddu ammaan in la helo cadaymo kale oo warkiisa beeninaya in la helo mooye hadalkiisaa wax lagu qaybsan haddii laga shakiyana waa la dhaarin khalaas war dambe ma jiro ah. ayb walaa yajuusu ma bannaana an yabiica inuu iibiyo wakiil wayashtariya iyo inuu soo iibsado ilaa bialaaati sharaa'ita saddex sharti mooye wakiilkii inuu beec iyo shiro galo waa wakaaladu markay mutlaqa tahay una qayd waxba ku xidhnayn marka isagaa inuu wax sii iibiyo ama wax soo iibiyo isagoo wakiil ah ma bannaana ilaa saddex sharti in la helo mooye shardiga koobaadi waxa weeye an yabiica waa inuu iibiyo badeecada biamani lmili ya lacagta ay mudan tahay amanulmili waxaa la yidhahdaa lacagta iyadoo kale lagu iibiyo ee sicir suuqeeda ah waxaan ahayn kuma iibin karo ayib ama wax ka siyaadsan macnaheedu saas waa waa lagu dirsaday waxa la yidhi alaabtan soo iibi alaabta soo iibi lagu yidhi eed wakiilka ka tahay iyada oo kale lacagta lagu gado amanumili taasaa la dhahaa badeecada iyada oo kalea lacagta lagu gado umbaad ku gadi kartaa ama wax ka siyaasa laakiin wax ka hooseeya kuma gadi kartid wax ka hooseeya marka la waxa waaye wax aad uga hooseeyaa laga wada laakiin qabni yasiir ah xoogaa farqiga yarka ahee alaabta ganacsiga u dhexdhexeeya kaa dhib ma leh Ah, toban baa lagu iibiya markaasaa sagaal siisa boqol baa lagu iibiya markaasaa sagaashan iyo shan siisa waxa yaryarkaoo farqiga yarka ahoo ganacsatada dhexdeeda iyo ganacsiga aan dhib lahayn mooye laakiin habni aad u badan ya nusqaan weyn inaad ku iibiso lama ogola haddaad ku iibiso maxaa dhacaya waa damaani ya jeebkaagaad ka gudi markaa ayib waa shardiga koobaad an yabiica waa inuu iibiyo biamani lmili iyada oo kale lacagta lagu iibiyo waa inuu ku iibiyo o wa an yakuuna waa inuu yahay lacagta uu ku iibinayaay binaqdi lbalad beledkaa la joogo lacagtiisa waa inuu ku iibiyo maxaa lagaska ilaalinayaa wadan kale lacagtiisa haddaad ku iibiso waa damaani markaas oo weliba halkaa waxaa dheer lacagta aad ku iibinaysana waa inay kaash tahay oo dayn aadan ku bixinin haddaad dayn ku bixisana dayntaa wixii ku luma adaa lagaa raba allahuma in idan aad ka haysato mooye waxaan ka hadlaynaa wakaalo mutlaqa ninkii aad wakiilkaah hadduu ku yidhahdo dayn waad ku bixin kartaa badeecada oo isagu ku ogolaada meesheeda waay laakiin idankaa haddaadan haysanin kaash waxaan hayn kuma gedi karta waana inay lacagtu tahay lacagta beledka walaa yajuusu ma bannaana an yabiica inuu iibiyo min nafsihi naftiisa inuu ka iibiyana ma bannaana waxaan kaloon bannaanayn badeecadii lagu yidhi soo iibi ayaa waxaa tii anaaba iska gadayba ya waxaa la yidhaahdaa tawallii tarafaya alcaqdi caqdiga labadiisii dhinacba adaa noqday kii iibinayey iyo kii iibsanayey ah, yani kitaabkanaan kuudhi markaasaa tii suuqa geeyo waan ku suuqa geeyo iisoo iibi markaasaa intaad tagtay baad adigu iska iibisay lacagtii baad keentay adoo wada sheekh lacagtanuu gooyey qaado kitaabkiina adaaba qaatayba maxaa la yidhahdaa waa baycu lwakiil he min nafsihi ma bannaana buu leeyahy muxuuna u banaanayn leanna taqaatucu lmasaalix baa ku jirto tuhmaa meesha ku jirta soo ma tuhmaa ku jirto haddii cid kale ay badeecadan gacanta ku hayn lahayd way kula gorgortami lahayd soo ma sicirkii baa laga wada hadli lahaa laakiin adaabaa iska gadaya soo isu eexan maysid bini aadamku abiicahan waxaa u ah inuu sad bursado mar kasta marka meesha waxaa laga baqaya inaad sad bursato badeecadani qiimo aysan lahayn inaad adigu isaga iibiso saas daraaddeed waa taxadar ahaan waa walaa yajuusu ma bannaana an yabiica inuu iibiyo min nafsihi naftiisa inuu ka iibiyo walaa yuqiru qiri maayo calaa muwakilihi ninka wakiishay korkiisa ku qiri maayo wax lagu haystay oo lagu sheeganayo ku qiri maayo ilaa biidnihi idankiisa mooyaane wax isaga laasimaya ninka wakiishay inuu qiro sax maaha ilaa inuu idmo mooya maxaa laga wadaa maalan ninkan ku wakiishay waxbaa loo haystaa wixii loo haystay eed adiguna wakiil uga ahayd dacwada ilan wakiil wakaalada dacwadu way bannaan tahay dacwada kugu socota cid baad wakiil uga dhigan kartaa sida hadda maalan looyaradoo kale soo ma arka wakiil baad samaysan kartaa dacwada ee yani wakiilkaaga noqda ciddii ku wakaalatay marka in aad ku qirto dembigii ama xaqii ku qirto oo aad dhahdo waa lagu leeyahay laguma ogola ilaa isagu inuu idmo mooye soo ma haddaabaad ogaataba xaqii in lagu leeyahay ilaan adiga markhaati ma tihid soo ma adigu markhaati ma tihid wakiil baa tahay maadaama aad wakiil tahay ninkan xaqa ha ku qirin taas manaa inaad ku qirto ilaa biidnihi mooyaane walaa yuqiru ma qiraya calaa muwakilihi ninkii soo wakiishay korkiisa xaq ku qiri maayo shay ku laazimaya ku qiri maayo ilaa biidnihi idankiisa mooyaane asagu hadduu ogolaado uu yidhahdo qir oo muxuu ahaay yani waxa wey igu qir markaa waad ku qiri faslun wlmuqaru bihi halkan wukitaabu muxuu ahaa iqraarkii waay qiridda xuquuqda marka la heshaysto laba mid ama markhaati baa lagu xukumaa iyo qaraa'in iyo caddaymo ama qiraal baa lagu xukumaa qiraalka axkaamtiisi buu gelaya marka wlmuqaru midka la qiray bihi isaga la qiray oo xuquuqda darbaani laba nooc waay xuquuqda laysu qiraayo waa laba nooc xaqullaahi ilaahay xaqiisa way ka koobaad tacaala korhay allah xaqiisa tabaaraka wa weeyaan ayb wa xaqu alaadamiyi iyo xaqa aadamaha xaqa aadamuhu wuxuu noqon karaa xooluu noqon karaa xuquuq kaluu noqon karaa xaqullaahina waa la midoo xoolona waa noqon karaa sida sekada oo kale nadarka oo kale xuquuq kalena waa noqon karaa sida maalan xadka maalan qadfigaoo kale xuduudda xadda qadfiga xadka maalan ka dhasha khamrada la cabo gacangooyadoo kale waa xuquuq soo ma waa xaq alle xaq aadami shaqo ku leeyahy maaha ama sakadii oo kale waa xaqullah soo ma kafaaradii oo kaleeto waa xaqullah marka hadduu shaygan inuu xaq alle yahay iyo xaq aadami inuu yaha loo kala qaaday kow fa xaqullahi xaqa alle tacaala korahaye yasixu waxaa asaxaya alrujuucu noqosho fiihi dhexdiisa lagu noqdo can iliqraari qiridiina laga noqdo bihi isaga la qiray ah, waxa aad qirtay hadduu xaq alla yahay qiraalkaagii waad ka noqon kartaa ayib qiraalkaagii waad ka noqon kartaa oo maalan eh, khaasatan xaqaasi waxay leeyihiin markuu yahay xuquuqda shubhada lagu reebo xuquuq waxaa jira sida xuduudoo kale xuduudda asal ahaan waxaa asal u ah dar'uha bishubhaat soo ma yacni xadka markuu ruuxu ku dhaco ama gacangooyada ku saabsan ama zinada ku saabsan ama dilka ku saabsan xaqaasi haddii shubha loo heli karo wuxuun loo heli karo lagu baajiyo sidii loo baajin lahaa baa la isku dayaya soo ma idra'u lxuduuda bishubhaat soo ma ayib xaqa xuquuqda marka shubhada lagu baajiyo xuquuqda noocaasoo kale ruuxu hadduu qiro waa ka noqon karaa isagoo qiray buu haddana dhihi karaa beentay bay ahayd maalan zinu qirtay markuu zino qirtay oo la rabo in la jeedlo ama dhagaxba lagu dilo ayuu intu soo istaagay wuhi war beentay bay ahayd ya ma la xadaya ya may la xadi maayo xadiidkii maacis baa markhaati u ah maacis soo nebigu sal lay sl markuu maasuum rasuul waan zinaystay yidhi rasuulku ma dhin sal lay wasalam war maadan zinaysanin war maad taataabatay war maad dunkatay war maad warma maya maya maya ya markii dambe oo xada la yidhi oo dhagaxii lagu bilaabay wuxuu yidhi war rasuulka igu celiya kamayna dhegaysanin way dileen nebigu wuxu yhi sal lay sl war maxaad igu soo celin weydeen maxaad udusheenoo usoo celin weydeen bimacnaa waxaa laga qaadan hadduu markaa dhihi lahaa nebigo beentay bay ahayd waa la iska sii dayn laha soo maha marka saas way sariqada la mida qiraal hadday ku timaado waay waa xaqa alle ee shubha lagu reebi karo hadduu qiro waa ka noqon karaa noqoshadiisana waa la qabanaya ka noqoshadiisana waa la qabanayaa saas way macanaha ayib faxaqu llahi tacaala yasixu waxaa asaxaya alrujuucu ka noqosho fiihi dhexdiisa ee dhexdiisa laga noqdo fiihi dhexdiisa can iliqraari qiraar laga noqdo bihi isaga la qiray waa bannaan tahay laakiin haddii xaqaasi markhaatiyo ku sugnaadoo qiraal ku sugnaanin lagama noqon karo soo ma maalan ninkan afar markhaati baa ku markhaati kacday inuu zinaysanayay waa beentood haduu yidhaha ka war ma soconaysa maya waxa laga noqon karo waa qiraalka adigu aad qirtay baad isbeenin kartaa laakiin haddii cadaymiyo markhaatiyo kale meesha la helo oo sidaa xadku iyo xaqu ku sugnaado ka noqosho male kaa isaga wa xaqu laadamiyi xaqa aadamahana laa yasixu ma asaxayo alrujuucu noqosho fiihi dhexdiisa lagu noqdo can iliqraari qiraalla laga noqdo bihi isaga la qiray xaqa aadamaha ka noqosho maleh maalan waxaa tidhi hebel wuxuu igu leeyahay xooluu igu leeyahay markaasaa hadhow markaad joogto waxaa tidhi beentay bay ahayd yaa kaa dhegaysan waay a yaa kaa dhegaysan waxaad tidhi ganacsi baad haysay alaabaad hayso ganacsi iyo hawl baad haysay waxaad qirtay xoolihii way faa'iideen qiraalkaasaad bixisay qiraalkaagii baa la qoray hadhow baa waxaad tidhi beentay bay ahayde waa isaga kaa dirahaye xoolihii ma faa'iidin oo yaa kaa dhagaysan waay soo ma qiraalka ku saabsan xuquuqda aadamaha ka noqosho male marba haddaad qirto waa lagu xukumi beentay bay ahayd iyo socon mayso iyo waan ismoosiyatoona labadaasaa marka loo kala qaadaya ayib wuxuu yidhi wataftaqiru waxay u baahanaysaa sixatu liqraari qiritaanka xuquuqda la qiro asixideedu waxay u baahan tahay ilaa alaai shuruuin ilaa alaai sharaaia saddex shari bay u baahan tahay qiraalkaaga xuquuqda aad qiraysa inuu asaxo saddex shari buu u baahan yahay saddex shari xagay u noqonaysaa markaa waxay u noqonaysaa ruuxa qiraya ruuxa qiraya ee qiraalkiisa la qabanaya shuruudle isagana shardiga koowaadi wax weyaan albuluuqu qaangaadhid ilmo yar oon qaangaahin qiraalkiisa wax kasoo soo qaad ma waalcaqlu iyo caqliga ruux caqligiisii tegayoo ama waalan ama ahbal ah ama mxuu ahaaye sarqaansan wax ka soo qaad male qiraalkiisu walihtiyaaru iyo doorashu inuu ruuxu doorashadiisa iyo khiyaarkiisa qiraalka ku sameeyo taana maxaa baxaya haddii la qasbo haddii qiraalka lagu qasbo oo uu qiro wax ka soo qaad male iyadana ayib wain kaana hadduu yahay bimaalin intaasi waa xuquuqdu noocay dooniba ha noqoto saddexdaa sharti baa laga maarmaana ruuxa qiraalkiisa la qabanayo wain kaana hadduu yahay ayib bimaalin maal hadduu yahay yani waxa la qirayo hadduu xoolo yahayna uctubira waxaa la tixgelinayaa fiihi dhexdiisa shartun shardi baa la tixgelinaya raabicun oo afraad wa huwa shardigaasina waxa weeye alrushdu ruux xoolaha maamul yaqaana waa inuu yahay Ah, rushdigu waxa weeyaan waa ruuxu inuu hagaagsan yahay oo xoolahan iyo tasarufkooda iyo maamulkooda yaqaano rushdiga maxaa ka baxay marka ya safihii baa baxaya soo ma safiiha xoolaha ku ciyaara ama xaaraanta u isticmaala ama xoolihiiba yani waxa weeye dayacaya ka noocaas oo kale a ah qiraalkiisu hadduu dhaqaalo ku saabsan yahay la qaban maayo saas macnaha shardigaasina muxuu u yaallaa xaqa la qiraya hadduu maal yahay safiihu hadduu wax kala qiro oon maal ahayn qiraalkiisa waa la qabanaya ya safiihu hadduu qiro xaq alla qiro maalan waan zinaysta yidhaah ama waxaan maal iyo hanti ahayn uu qiro qiraalkiisa waa la qabanaya ayib waidaa goortii aqara uu qiro bimajhuulin shay aan la garanaynin ayuuba qiray rujica waa lagu noqonayaa ilayhi isagaa luqon lagu noqonayaa fii bayaanihi shaygaa caddayntiisaa loogu noqonaya ah, wuxuu qiray shay aan caddayn maalan wuxuu yidhi waxaan qirayaa inuu wax igu leeyahy oo muxuu kugu leeyahy inuu wax igu leeyahy wax maxaa la dhahaa shay buu igu leeyahy waa qiraal majhuula soo ma maxaa la samaynaa marka isagaa lagu laabanayaa oo la leeyahay caddee shayga maxaa ka wadaa ya rujica ilaa bayaanihi shaygaa caddayntiisa isagaa dib loogu laabanayaa la weydiinayaa caddayn baa laga dalbaya sidaas way macanaa ayib wayasixu waxaa asaxaya alistinaa'u soo reebid fi liqraari qiraalka dhexdiisa ayuu ku asaxayaa idaa goortii wasalahu uu istinaha iyo soo reebidda uu la xidhiidhiyo bihi qiraalka uu la xidhiidhiyo yacni istinaha waxaa laga wadaa hadal horood tidhi inaad wax ka soo saartood qayb ka soo reebto soo reebiddaasi marka way bannaan tahay markuu hadalka isku xidho uusan kala goynin maalan waxaad tidhi boqol shilin buu igu leeyahay labaatan mooye istinuhu waa labaatan mooye soo ma soo intaad hadal tuurtay qayb maada ka soo reebin soo reebidaasaa istina la yidhaahda soo ma ayib waa asaxaysaa marka hadduu yidhaahdo boqol buu igu leeyahay labaatan mooye maxaa lagu yeelanaya markaa ya siddeetan baa lagu yeelanaya maxaase shari ah waxaa shari ah inuu isku xidho mustatnaha iyo mustatnaa minhuga hadalku waa inuu xidhiidho hadduu yidhaahdo maalan boqol buu igu leeyahay waa iska aamusa xoogaa buu joogay markaasuu wuxuu idhi labaatan mooye ah, ma soconaysa ma soconayso ya hadalka la soo reebaya ka laga soo reebayo waa inay yacni ay isku xidhan yihiinoo la kala dhex gelin wakhti dheer waa inuusan kala dhex gelin hadal iyo hawlo kale waa inaysan kala dhexgelin allahuma waxaa la ogol yahay waxoogaa intuu yani wax wey hadduu maalan ruux gangela gangada soo gangada ma taqaanaa hadduu gangelayo hadalku ku yara dhegaba oo intuu yidhaahdo shigshiga dadka hadalka shigshiga maalan wuxuu yidhi boqol bi ugu leeyahay markaasuu soo saari waaya intii kale intuu gagagaga leeyahay ya waa loo cudurdaari <laughs> soo ma ama waxoogaa neef baa yaro qabatoo hadalkiibaa ku istaagay waa loo cudurdaari inahaasoo kale mooye haddii uu hadalka kala gooyo biduuni cudurdaar markaasi istidnahaasi ma asaxayo ma asaxaya haddii la yidhi maxaa ka dhalanaya ya maxaa lagu yeelanaya boqolkii baa lagu yeelanaya warkan dambe dib ka keentay adeer waxa wey yaman la aad baa laleeyahy wayasixu waxaa asaxaya alistinaau soo reebid hadalkii aad tidhi inaad wax ka soo reebto fi liqraari qiraalka dhexdiisa idaa goortii buu asaxayaa wasalahu istitnaha uu la xidhiidhiyo bihi qiraalka uu la xidhiidhiyo qiraalka iyo soo reebiddu waa inay isku xidhan yihiin oon loo dhaxaynin wa huwa fii xaali sixa walxaal wahuwa isaga oo waa markuu qiro wahuwa isaga oo fii xaali sixati fayoobi xaaladeeda ku jira walmaradi iyo xanuun dhexdii isagoo ku jirana sawaaun waa isku mid marka uu istinaha samaynayo ama ha fayoobaado ama xanuun loo baqayo inuu ku dhinto ha ku jiro saas way macnaha hadduu fayow yahayna istinihiisu waa saxayaa hadduu xanuun halisa ku jiroo inuu dhimanayo loo badinayana ayadana istinihiisu waa asaxayaa laba gooraba saas way macnaha waxaa la asax xukunkiisa yani waxaa la saxiixinayaa istinihiisa faslun wakulu maa yumkinu alintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi jaazad icaaratuhu halkan wuxuu ka galay kitaabu lcaariya waxyaalaha lays caariyeeyo caariyadana waxaa la yidhaahdaa waa in e, wax la kala qaato shaygii soo intifaacsato lafihiisana soo celiso saas macanaha shaygaasi ninka bixinaya muciir baa la dhahaa waa midka caariyeynaya kan caariyaysanayana mustaciir baa la dhahaa kan qaadanaya ee ka soo faa'iidaysanaya shaygan la bixinayee la caariyeynayana mucaar baa la dhahaa ayib wuxuu yidhi marka wa kullu maa yumkinu shay kastoy suuroobi karto alintifaacu bihi intifaacsi alintifaacu intifaacsi bihi isaga la intifaacsado maca baqaa'i caynihi isagoo yani cayntiisii ay joogto cayntiisii shayga lafahantiisii waay shayga la fahaantiisii oo baaqi ah shay kastoo la intifaacsan karo jaazad way bannaantahay icaaratu caariyayntiisu waa bannaantahay muxuu sharti inooga dhigay horta shaygu waa inuu yahay shay la intifaacsan karo manfaca mubaaxa hadduusan manaafacaadba lahayn lama caariyaysan karo maxaa lagu falibaatay ayib talabaadi waxa weeye shayga manaafacaadka la intifaacsanayo waa inaysan shayga dhammaynaynin ama wax u dhimaynin lafahaantiisa hadduuba shaygii intifaacsiga ku baaba'ayo lafahaantiisii lama caariyayn karo oo maalan saabuun baad caariyeysay saabuuntii waa la isticmaalay soo lafaheedii ma dhammaanayaan iyadoo lafaheedii baaba dhammaanaysa leanna waxaa laga waayey maca baqaa'i caynihi ma jiri karto lanna intifaacsigaaba baabi'inayaba waa inuu shaygii jiri kara waay yaa war neefkan irmaan soo maal labihiisan ii celi baabuurkan soo isticmaal ii celi soo ma gurigan degano oo intifaacsan ama dukaankan lafihiisa iisoo soo celi lafihiisii ma waxbaa gaadhay soo sidiisii maa shayga waa inay lafahaantiisa iyo cayntiisu waa inay baaqi ahaanayso intifaac ka baxsan intaana waa in laga helayo mubaaxa oo shareecadu ogosha ayib idaa goortii kaanad ay ahaato weeye manaaficuhu manaaficidiisu aahaaran markay tahay waa manaaficdiisu intifaacsiga waxyaalaha laga intifaacsanayo markay tahay aahaaran mida hadhaysa oo baaqi ah raad hadhaya oo caynta ka hadhaya oo shayga ka hadhaya oo ka madax bannaanaanaya waa inuu yahay ayib macnaha maalan yani waxa weeyaan muhimmaddu waxa weeyaan waa inuusan la dhammaanin oo manfacadu ay baaqi tahay oo hadhayso ooy ka madax bannaanaan karayso shayga la fahantiisa lafahantiisa wa watajuuzu waxay bannaantahay alcaariyatu caariyadii way bannaantahay mutlaqatan iyadoo wakhti loo qabanin wa muqayadatan iyadoo lagu xidhay bimuddatin muddo lagu xidhay in lagu yidhaahdo weelkan soo isticmaal yaa oo wakhti laguu samayninna way ku asaxaysaa in wakhti laguu sameeyo lagu yidhaahdo baabuurkan hal bil soo hayso oo soo isticmaalo wakhti loo sameeyana way ku asaxaysaa labaduba waa sax ayib wa hiya iyadu caariyadu madmuunatun waa mid la damaanay cala almustaciiri midka caariyaystay korkiisaa lagu damaanay biqiimatihaa qiimaheedii baana lagu damaanayaa yowma maalin uu qiimo ah yowma talafiha maalinta ay baaba'day uu qiimo ah maalintay baaba'day qiimihii ay lahayd ayaa lagu damaanaya waxa uu ka wadaa caariyadu shaygan la caariyaystay eed gacanta ku hayso gacantaadu mayadu ammaanba mayadu amaana mise waa yadu damaan waa yaddu damaan soo ma shayganaad caariyaysateed haysato intifaacsanayso hadday aafa rabbaaniya ku timaadoodan sababu ahaynna waa damaani haddii adiga gaboodfal iyo gaabis kaa dhacayo xadgudub ay wax ku noqotona waaba kasii xag jirtaa laba gooraba waa damaani hadday wax soo gaadhaan ama ayba baaba'do saas way macanaha wahiya cayntii la caariyaystay madmuunatun waa mid la damaanay cala almustaciiri midkii caariyaystay korkiisaa lagu damaanayaa maxaa lagu damaanayaa maxaa la bixinaya iyadii waxbaa gaadhay ama waa baabaaday biqiimatihaa qiimaheedii baa lagu damaanayaa oo la bixinaya goormo u qiimo ah shaygan muddaan isticmaalayay muddaan haystay qiimaha goormaa laga qabanaya yowma talafiha maalintay baaba'day ama halaagsantoo dhibku ku gaadhay maalinkaa qiimaheedii baa lagu damaanaya sooma maalan sanad baad isticmaalaysa sanad kadib ayuu baabuurkii laxaday ama waa baaba'ay ayib qiimaha aad bixinayso baabuurka qiimihiisa laga rabaa soo ma qiimaha goorma ma maalinkaad qaadatay ma sanadka dhexdiisa ma markii baabuurka laxadoo la waayey goorma markii laxaday soo ma maalinkaa qiimihiisu intuu ahaa baa lagu gudaya yowma talafiha saasaa laga wada faslun waman hasaba maalan liaxadin lazimahu radduhu halkan wuxuu ka gudagalay kitaab la yidhahdo kitaabu alghasbi waa waa dhaca a ah. ah, si badheer ah in xoolahaagii xaqaaga loo qaataa la yidhaahda ayib waman hasaba ruuxii dhaca maalan xoolo dhaca maalkaasoo liaxadin cid u sugnaaday lazimahu waxaa ku laasimaysa radduhu inuu celiyo xoolihii aad dhacday waxaa laasim kugu ah inaad celiso weliba fawran si degdeg ah inaad u celiso yani deg oo inaad u celiso xataa kharashka kaaga baxaya celintiisa intuu dooni hale ekaado maxaa yeele daalim baa tahay soo ma laguu turi maayo marka laguu nixi maayo sheekh xoolo badan baa ku baxayo inaan guda xaqiyo meeshiisii geeyo ruuxii u geeyo kharash badan baa ku baxay maxaan sameeya aday kuu taalla waa inaad xaqa guddo si degdega ku celiso kow ma iyadii buu celinayaa maya keligeed ma celinaye wa arshu naqsihi shaygii ruuxu dhacay naqsiga soogaa nusqaanta ku timid kabmadeedana waad bixinaysaa arshigu waa kabmada soo maha wuu nusqaamay nusqaanta maxaa laga wadaa shayga cayntiisii baa nusqaanta soo ma laf ahaantiisii baa wax iska dhimeen ayib maalan neef geela neef geelaad maalan yuu dhacay ruuxani neefkii wuu il beelay soo neefkii celin maayo neefkii ha celiya maxaa kaloo laga rabaa neef fayow baa laga yaa dhacdaye ishan uu beelay qiimaheedii iyo kabmadeediina raaci soo ma arshu naqsii waay shayga nuqsqaanta soo gaadhay wixii qiimehe ku aadaniye kabi lahaana raaci saas way macanaa gurigii aad dhacday iyo dhulkii aad dhacday baa dhib soo gaadhay dhibka soo gaadhay isagiina waad celin dhibka soo gaadhay muxuu ahay kabmadiisana waad celinaysaa ayb kamadiisana waad celinaysa ama ifadiibaaba nusaantayba ifadiibaad nusaantay yaa nusqaantay shaqa maalan ee addoon baad dhacday addoonka markaad dhacaysay wuxuu ahaa nin xirfad yaqaana xirfadiibuu halmaamay waad soo celisay maxaa lagaa rabaa xirfadii uu yaqaaneed halmaansiisay kabmadeedii baa lagaa rabaa laakiin shayga qiimihiisu hadduu isdhimo ma aha waxa la rabaa waxa weye waa arshu naqsi shayga cayntiisii nusqaanta ku timid waay ama sifadiisii nusqaanta ku timid waay laakiin shayga qiimihiisa nusqaanta ku dhacda sicirka suuqa marka la fiiriyo taa waxay leeyihiin lama kabayo ayib waxaa kaloo iyadana uu celinayaa wa ujratu milihi shaygaa uu ruuxu dhacay waxyaalaha la midka ah kiradooda oo kalena uu bixinaya ya shaygu hadduu yahay shay la kiraysto muddana aad la maqnayd shaygaasi kirada ku aadanaydee muddadaa lagu kirayn kari lahaa ayadana waa lagaa rabaa ah, guri baad haysatoo dacday dhulbaad dacday muddaad haysatay maxaa lagaa rabaa dhulkii celi ma isaga keliya maya soo muddo laba sanaa maadan haysanin labadaas sano waa la qiimaynay gurigani guryaha la midkaa meeqay ku kiraysnaayeen dhulkani muddadaasi meeqoy kiradiisu noqon kartay soo maa kiradiina waa inaad soo raaciso ilan bilaash mehe baad dhacday muddadaad la maqnayd kirada lagu kirayn karayna waad soo celin isagiina waad soo celin a soo maalet loo turi maayo ninka qaasibka ah ninka wax bililiqaystee wax dhacay adeer wax weeyaan xoolaha lafihi baan soo celin markaad ka noolaatay socon mayso ayb wa ujratu milihi isaga oo kale shaygaa la dhacay waxa la midkaa ujradiisa oo kalena waa celinaya ruuxaasi fain talifa hadduu shaygii dhinto intalifa hadduu baaba'o ruuxii xataa yani shaygii aan dhacay xataa aafa samaawigaba ha ku baaba'ee daminahu wuu damaanayaa bimilihi isagoo kaluu ku damaanayaa in kaana hadduu yahay lahu shaygaa la dhacay milun wax la mida hadduu jiro Ah. bimacnaa waxay noqonaysaa yadiisu eh? yadu damaan soo ma ah. ama aafa ha ku timaado ama adiga sababtaada waxa ku noqdee shaygaa dhacday laba gooraba waa lagaa rabaa sina kaagama dhici karayo maxaa lagu gudayaa marka daminahu waa damaanayaa bimilihi buu ku damaanaya waxyaalaha waxaa jira waxyaalaha yay <clears throat> u qaybiyaan fuqahadu miliyaad iyo muqawamaad bay u qaybiyaan waxyaalaha la celinaye lagugu leeyahay baa qaarna waa miliyaad miliyaadku wax weeye waa waxyaalaha la miisaami karo ama la beegi karo waxaa noocaasoo kale ah shaygaad qaadatay mid la midaa la heli karaa inuu la mid yahayna waxaa lagu garan karaa ama beeggii ama miisaankii baa lagu soo saari soo ma qabandi baad xadday ama aad dhacday dee qabandhi baa la heli miisaan ama beeg baa lagu garan mili baa la yidhahdaa kaasoo kalea marna wax boqolkiiba boqol asagoo kalea ah lama heli karo kaasoo kalena waxaa la yidhahdaa mutaqawan baa la yidhaahdaayo qiimihiisaa lagu gudaa markaa marka hadduu mili yahayo wix isagoo kale ay waxyaalaha la beego ama la miisaamo uu yahayna isagii oo kale laftiisii baad ku gudi wax isagii oo kalea ah. haddii uusan noocaa ahayna qiimihiisaad ku gudaysa wuxuu ku yidhi marka damiinahu wuu ku damaanayaa bimilihi buu ku damaanayaa mid isagii oo kale ah in kaana hadduu yahay lahu shayga la dhacay milun hadduu mili leeyahay hadduu yahay waxyaalaha wax la mida la heli karo oo waxyaalaha la beego ama la miisaamaa aw amase biqiimatii ama qiimihiisii buu ku gudaya ku damaanayaa in lam yakun hadduusan ahaanin lahu shaygaasi la dhacay hadduusan u ahaanin milun wax lamidaba hadduusan jirin yani wax isaga oo kale ah oo waa waxyaalaha markaa aan beegga iyo miisaanka aan gelin waay a soo ma maalan tusaale maxaa noqon kara xoolaad maalan dhacday soo ma xoolihii neefkii aad dhacday boqolkiiba boqol neef isagii oo kale ma la heli karaa maya waxunbay ku kala duwanaanayaan soo ma marka mili ma aha laakiin waa mutaqawam waxaad ku gudaysaa kaasoo kale qiimihiisii baad ku gudaysaa ayib aw biqiimatihi in lam yakun lahu mil ayib qiimihiisa markaan ku gudahayo qiimaha xaggee laga qabanaya ma kii u dambeeyey ma kii dhexda ahaa ma kii bilowga ahaa wuxuu ku yidhi akara maa kaanat intay ahayd ta ugu badan buu ku dammaanayaa min yowmi alqasbi maalintii uu dhacay laga bilaabo ilaa yowmi talafi ilaa maalinkay halaagsantay laga gaadho maalinkii uu dhacay laga bilaabo ilaa maalinkay halaagsantooo baaba'day laga gaadho muddadaasi xilligay ugu badnayd oo ugu qiimo badnayd ayaa la qabanaya ya maalan markaad dhacday rakhiis bay ahayd sanadka dhexdiisa marka la joogay qaaliyowdha haddana way soo dhacday ayadoo rakhiisay baaba'day oo ay dhimatay ya maxaa lagaa qaadi sanadka dhexdiisa markay ugu qaalisanayd sooma ama markaa dhacday bay ugu qaalisanayd hoos bay usoo dhacday markaasaa lagu qiimaynaya aara maa kaanat ya ninkii wax dhacay aafa haysata aakharana waa u dheertay aw biqiimati in lam yakun lahu milun akara maa kaanat buu ku damaanayaa intay ahayd intay jirtay waay markay ugu badnayd xagga qiimaha min yowmi alqasbi laga bilaabo maalintii dhicitaanka ilaa yowmi talafi ilaa maalinkay halaagsantay laga gaadho muddadii ugu badnayd xagga qiimaha ayaa yuu ku damaanaya oo ku gudaya faslun washufcatu shufcadii waajibatun waa mid sugan wey bilkhultati bay ku sugantahay shufcadana waxaa la yidhaahdaa dadka wax isugu jiraan dhulalka iyo maguurtadu ka dhaxayso dhulkuna uusan u kala socnaynoo isku leh hadduu mid ka mida damco shirkadii ka dhaxaysay inuu qaybtiisii iska iibiyo qaybtiisaa uu iska iibinayo waxaa xaq u leh kii shariiga la ahaayee wax la lahaa xaqiisaa ma dhaafin karo intuu iska tago cid kale kama gadi karo ninkaa marka shariigaaga ah xaqa uu u leeyahay inuu iibsado qaybtaadii adugu aad shirkadda ku lahayd inuu isagu iibsadoo la wareego haddaad adoon ogaysiinin cid kale ka iibisana wuu ka soo ceshan karaa oo lacagtaad kaga iibisay intuu u celiyo ayuu soo ceshan karaa dhulkii oo dhan ama maguurtadii oo dhan buu soo ceshan karaa qaybtaadii isagaa soo ceshan karaa xoog iyo sharci buu ku soo ceshanaya ya marka hore waa inaad isaga wargeliso isagu kaa iibsado saasaa asal ah adoon wargelin haddaad nin kale ka gado kii intuu lacagtii u celiyo bannaanka u saaraya sababtu maxay tahay xaqaasaa waxaa la yidhaahdaa xaqu shufca ah, waa tamalluk shareecadaa milki siinaysao xaq u siinaysa inuu isla qaato dhulkii kanna wuxuu bixiyey ama isaga u celiyo oo ka gato ama hadduu cid kale ka gaday ka soo ceshado maxaa xaqaa sidaa loo yeelay xaqa waxaa sidaa loo yeelay dafcan lildarar dadkan baa waxaa laga ilaalinayaa dhibka maxaa yeelay ninka aad shirkadda ahaydeen nin aydaan isfahmayninba boqorta kuu gelin karaa sooma sooma ama qaraamaad baabad geli kartaaba sidaas daraaddeed baa ruuxan xaq waxaa loo siinayaa adaa xaq lehe iibsoo kala wareeg sooma uu ku gacan dhaafo cid kaluu ka gaday soomaha xaq baad u leedahay soo cesho lacagtuu bixiyena u celi ruuxi washufcatu shufcada noocaasoo kale a waajibatun waa mid sugan maxay ku sugan tahay bilkhulati isku jirka sababtii isku jirka yani xooluhu markay isku jiraan khuladaa laba nooco khila ama khula oo shuyuuc xooluhu aynan kala socnayn waana middaa midda cinda shaaficiya ee shufcadu ay ay muxuu ahay ay ay ay geli karto midna waxa weeyaan wax waa isugu keen jiraan laakiin way kala soocan yihiin nin walba wixiisa gooni baa loo yaqaanaa shufcada noocaasoo kale shuyuuca aan aan wixii aan ayna isku qasnayn oo ay kala soocan yihiin middaasi shaaficiyada agtooda xaqu shufca kama laasimo nin walba wixiisa xor u yahay laakiin midda oo xaqu shufca uu ruuxu yeelanayo waa marka ay tahay khulطata shuyuuc wixii markay isku dhex jiraan oon kala soconayn dhulkan waan isla leenahay guriganna waan isla leenahay shirkaynu ku nahay ma kala socno adugu inta qaybtan aad leedahay anuguna qaybtan ma kala socno markaas wey marka ay shufcadu ay muxuu ahay bannaanaanayso ama ay sugnaanayso washufcatu shufcadii waajibatun way bilkhulati isku dhex jirka xooluhu markay isku dhex jiraan oo isku dhex yaacsan yihiin duuna aljiwaari derisnimadase maya xoolihii waa deris ya wayse kala soocan yihiin waa la kala yaqaanaa middaasu shufca ma gasho ayib waxaa qaba eh, xanafiyad iyo qolyaa qaba xataa jiwaarka haddii la daris yahay oo xooluhu daris yihiin oo dhulku daris yahay oo maguurtadiinu daris tahay xaqu shufca inuu leeyahay ruuxani labada shariik mid mid walba ayaa xanafiyadu qabaan shaaficiyaduse waxay leeyihiin shay aan kala baxsanayn unbay shufcadu gashaa jiwaar iyo laba derisoo isku xiga maaha ma gelayso duuna aljiwaar fii shay baa haddana yay shufcadu ku sugan tahay yanqasimu qaybsamaya duuna maa laa yanqasim waxaan qaybsamaysininse maya shaygu waa inuu qaybsami karo maxaa laga wadaa bimacnaa hadda ma qaybsano waa suukin jiraan laakiin waa inay ka suroobi karo inuu qaybsamo marka la qaybiyana qayb walba ay noqoto mid la intifaacsan karo haddii inta la qaybiyo qaybinta intifaaciiba ku lumayo ayadana shufca ma gashay leeyihi shufca ma gasho ayib oo e, e, waxay ku miaaliyaan nafcigiisu inuu buro oo kale markii la qaybiyay leeyihin haddii marka la qaybiyo nafciguba burayo markaasi ayadana maya bay leeyihin ayib fii maa shay dhexdiisabaa shufcadu ku sugan tahay yanqasimu qaybsamaya duuna maa laa yanqasimu waxaan qaybsamayninse maya wa fii kulli maa shay kale dhex kasta dhexdiisa ayay shufcadu ku sugan tahay laa yunqalu aan la guurinaynin oo min alardi dhulka ka mida kalcaqaari maguurtadoo kale iyo wahayrihi wixii la mid waxaa kaloo shufcadu ay ku sugan tahay waxyaabaha aan la guurin karin meeshooda lagama guurin karo lama rari karo maguurtada iyo wixii la mid ah maxaa laga wadaa marka haddaad shirka tihiin laakiin shirkadiinnu waa dhar ama shirkadiinnu waa ganacsi ama shirkadiinnu waa xoolo nool markaa shufca ma jirtay leeyihi maxay tahay sababtu sababtu waxa weye waa la kala rari karaa adoon adna ku dhibaatoonin adna aanan ku dhibaatoonin mintaan kala madhannaad aduguna kaaga kaxaysan karta anna kayga kaxaysan karaa soo maa inaad ruux kale meesha soo gelisoon ku dhibaatooda loomaba baahnaba waynu kala kaxaysan laakiin hadday ma guurto tahay wax kala go-aya maaha soo ma yacni waxa weye waa dhulkii waa deegaankii waa guryihii ma kala go-ayaan qasab waxa weeye marka adiga haddaad ka baxdo nin kalaa meeshii soo gelaya kiibaa marka laga baqayaa inaad ku dhibaatooto ayib wuxuu yidhi marka wa fii kulli maa shay kasta dhexdiisa ayay shufcadu ku sugnaanaysaa kaasoo laa yunqalu aan la rari karin oo min alardi dhulka ka mida meesha lagama guurin karo lagama rari karayo kalcaqaari ma guurtadii oo kale weeye waqayrihi waxa la mida dhismooyinka iyo guryaha iyo baloodyada iyo waxaas wey macnaha ayib iyo wixii raacsan sidoo kale waa la mid biaman aladii waqaca calayhi lbeyc waxay ku sugnaanaysaa shufcadu bithamani lacagtii bay ku sugnaanaysaa alladii lacagtaasoo waqaca uu dhacay calayhi korkiisa albaycu iibku ku dhacay wuxuu ka wadaa ninkii dhulku idinka dhexeeyey ama guryuhu idinka dhexeeyeen isagoon kula socodsiinin buu iibiyoo nin kale ka gaday waxaa lagu yidhi xaq baad u leedahay inaad ka soo ceshato laakiin ninkaa maxaad u celinaysaa oo siinaysaa ya ma qiimaha maalinkaas uu joogaad ugu celin mise lacagtii ay ku kala gateenee iibku ku dhacay baad u celinaysa jawaabtu waxa weeye bithamani lacagtii alladii kaasoo waqaca uu dhacay calayhi korkiisa albaycu iibku ku dhacay soo maali waxay kala siisteen boqol kun boqolkii kun baad u celinay ya saamigiina waad kala soo noqone hadduu yidhaahdo war dhulkan anaa iibsaday boqol kun baan siistay maantana boqol iyo konton buu joogaa yaa ku dar kontonka ma xaq buu leeyahy maya sababtu wax weeyaan xaqba markii hore uma lahayn inuu qaato soo ma hadduusan xaq u lahaynna siyaadadan fuushay adaa iska leh asaga lacagtii lagaga gaday keliyaton baa loo celinaya wa hiya iyadu shufcadu cala alfawri degdeg korkiisay ahaatay shufcadu waa degdeg waa degdeg maxaa laga wadaa mar alla markaad ogaato iibka dhacay degdeg waa inaad uga daba tagto fain aharahaa hadduu dibdhigo ninkii shufcada lahaa ee xaqa lahaa hadduu dibdhigo cudurdaar la'aan maca alqudrati calayha isagoo kari kara maca alqudrati karitaan la jirankii calayha korkeeda uu kari karo isagoo kari kara hadduu dibdhigo batalad markaa waa buraysaa yah markaad ogaatay in iibku dhacay baad iska yani waxa weye iska iska iska daysay muddaa ka soo wareegtay waa iska ishaafalataysa ya wakhti kadib baad waxaad tidhi maya xaqan anaa lahaa socon mayso waa siday kaaga tagtay waay maxaa la rabaa mar alla markaad ka war hesho fawran si deg deg ah u soo cesho xaqana u bixi markaad ogaato haddaad dib dhigto xaqii shufcadu markaa waa kaa buraya waa kaa lumaya macnaha xaq uma yeelanaysid inaad markaasi aad soo ceshato xaqa isaga waidaa tazawaja hadduu guursado imra'atan haddayna haweeney hadduu guursado calaa shiqsin gabal hadduu ku guursado shiqsiga waa qayb labada nin ee shirkada ah ee dhulkan shirkadda ku ah baa mid walba wuxuu leeyahay shiqsi buu leeyahay labadooda mid walba qaybtiisa waxaa lagu magacaabaa shiqsi baa la dhahaa ayib waidaa tasawaja hadduu guursado imra'atan haweeney hadduu guursado calaa shiqsin gabal hadduu ku guursado gabal dhulkii ka mida ayuu ku guursaday oo meher uga dhigay akhadahu shiqsigii iyo gabalkii wuu qaadanayaa ashafiicu ninkii shufcada lahaa bimahri lmili haweenaydaas dumarka la midka meherkeeda oo meherkoodoo kale ayuu ku qaadanayaa oo iyada u celinaya middani waxay ahayd dhulkii waaba la kala iibsadaye waxaynu nidhi lacagtii baad celin ya saamigiisiina waad soo xishan soo ma maba uusan iibinine haweenay uu guursaday buu meher u siiyey soo ma haweenaydii uu guursaday wuxuu ku yidhi ninkaa hebel ah oo dhulku naga dhaxeeyo qaybta aan dhulkaa ku leeyahay baan meher kaaga dhigay ka raadso maxaad ku samaynay xaqii adaa leh soo ma lacagna meeshan ma taalle xaq meher baa yaalla ilaa lacag laguma kala gadanin maxaad samayni marka ayadaa waxaad u loo qadarayaa iyada oo kale meherka lagu guuriyo ee meher looga dhigo marka la fiiriyo curfiga intaasaad u celinaysaa dhulkiina waad soo ceshanaysa soo ma mahrulmili mahrulmilka waxaa la yidhahdaa dumarka iyadoo kale a ah waxa lagu guuriyo ee meher looga dhigo kaasaad u celin iyada kadibna dhulkii saasaad kusoo ceshanaysa saas way macnaha waidaa tasawaja hadduu guursado imra'atan haweeney calaa shiqsin gabal dhulkii ka mid a ah, hadduu ku guursadoo meher uga dhigo akhadahu waa qaadanayaa gabalkaas ashafiicu ninkii shufcada lahaa wuu qaadanaya ee shariigga ahaa muxuu ku qaadanayaa bimahri lmili iyada oo kale dumarka iyada dumarka la midkaa meherkoodoo kale oo uu iyada siiyo ayuu ku qaadanayaa oo uu ku yeelanaya wain kaana hadday yihiin ashufacaau kuwa xaqa shufcada leh jamaacatan hadday koox yihiin istaxaquuha shufcadii way mudanayaan calaa qadri almlaak milkigoodu qiyaasta qadarka uu yahay kaa korkiisay ku mudanayaan oo ku yeelanayaan bimacnaa waxa weeye shirkaddu laba ruux kama dhaxaysee rag badan bay ka dhaxaysaa maalan afar nin bay ka dhexaysaa nin baa iibiyey saamigiisiiyo qaybtiisii iibiyey saddexda soo hadhay soo xaq uma leh inay soo ceshadaan lacagtiina celiyaan dayib way soo ceshadeen say u kala qaadanayan iyaga laftoodu saamigan saaxiibkood ka baxay say u kala qaadanayaan ma si siman bay u kala qaadanayaan mise nin walba xoolihii meesha kaga jiray qiyaasta kaga soo aaduu qaadanaya calaa qadri alamlaak waa nin walba wixii meesha kaga jiray ayuu ku saami qaadanayaayo ninka shufcadan xaqan u soo noqday amlaagtoodii baa lagu salaynaya maalan ninkii dhulkan ku lahaa nis ku lahaa xaqan soo noqday muxuu ku qaadana ka qaadanaya marka nis kii ulu lahaana ulu buu ka qaadan ya kii sudus lahaana sudus buu ka qaadan calaa qadri amlaakihim mutaakhiriinta shaaficiyada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin ma ahee calaa cadadi ru'uus bay leeyihiin ya war madaxooda inta uu la egyahay inta tiradoodu tahay si siman ha ugu qaybsadeen ra'yigaasi waa ra'yi mutaakhiriinta shaaficiyadu mareen laakiin sidanuu sheekhu inoo qoray waxa weeyaan bimacnaa xoolihii nin walba meesha kaga jiray iyo saamigiisu intuu dhannaa ayuu xaqa uu qaadanayana noqonaya wain kaana hadday yihiin ashufacaau kuwa shufcada leh jamaacatan hadday koox yihiin istaxaquuha shufcadaa way mudanayaan iyo muxuu ahaay shiqsigaa soo noqday calaa qadri alamlaaki milkiyadooda qadarkeediiiyo inta ay tahay korkeeday ku mudanayaan kolba nin walba inta uu milkigiisu yahay intaas saami u dhigma ama muxuu ahaay ku aadan ayuu ka qaadanaya hada wabillahi tawfiiq sal اllah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed ala ali sxbi slm